لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ومؤتمركين الشناد ee sanad walba ka dhaca south africa waa qeybtii labaad ee cape town waana habeenkii labaad iyo masjid assunna caaw waxaa marti noo ah muxaadarada waxaa noo jeedin doonaa sheikh cali muxamed saalix sheykha jazah llahu khayra haniin can tacriif wax badan waad ka daawateen aaladaha la iska daawado laakiin haddii aan ka bixiyo tacriif kooban sheykha wuxuu wax ka soo bartay aljaamica المدينة المنورة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة wuxuu ka soo baxay kuliyadda alxadiid ashariif oo uu ka soo qaatay shahaadadiisii koowaad ee bacalios sheekha masterkiisi wuxuu ku diyaariyey maka almukarama addacwa walfikr alislaami shahaadadiisii b h d ama doctoraan wuxuu ka qaatay aljaamica alwaطaniya almaliziya oo uu kaga hadlay sheekha muqaaranat aladyaan isbarbardhigga diimaha sheekha wuxuu macallin ka ahaa ama bara ka ahaa ama brofessor uu ka ahaa lix sanadood lix sannadood aljaamica alurduniya fi malaysiya iyo faraca jaamicadda malayo ee ku taala gowantan sidaas kale sheekha wuxuu macallinka ahaa aljaamica alislaamiya alcaalamiya faraceedii gowantan taxta baraamij atow'ama sheekha wuxuu leehay mu'alafaat kutub buu alifay qaarna ay daabacan yihiin qaarna weli aan la daabicin buwaagta ama kutubtuu daabacay waxaa ka mid a ah alxiwaar addiini alibraahimi fi miisaan alqur'aan waa madbuuc kitaabka sidaas oo kale sheekhu wuxuu takhriijiyey qayb ka mida kitaabka kitaab azawaa'id ee uu leeyahay lilhaythami rasaa-ilna waa leeyahay sheekha oon weli aan la daabicin hadda sheekha wuxuu imaam ka yahay khatiibna ka yahay markasu tawfiiq alislaami fi norway oo ku yaalla caasimaddeeda oslo sidaasoo kale sheekha wuxuu mushrif ka yahay iyo muxaadir fi alakademiya alislaamiya lilmuslimiin aljudad wuxuuna mustashaar ka yahay shabakad alislaam net lilmuslimiin aljudad insha allahu tacaala waxaan kusoo dhoweynayaa doctor asheikh cali moxamed saalix ciwaanka caaw uu kaga hadli doono sheekha waa ahmiyat almn ama xaajat linsaan ila alamni walistiqraar baahida aadanaha ay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 hase ahaatee mar haddaan sidaa loo dhigin anoo qaybtaa dib u rahman doona haddii rabbi idmo ayaan waxaan ku gaabsan doonaa qaybta la xidhiirta alamni alfikri waalamni alijtimaaci intellectual security iyo social security oo ah laba ahamiyaddooda leh qofkii raadceeya ee u kuurgala kelimat alamn qur-aanku wuxuu helayaa intaasoo jeer inay soo aroortay soo celcelinta kelimadda la soo celceliyey cadadkaa tirada badan ee fii kitaab illaahi jala wacalaa arrinkaas wuxuu astaynayaa in ay tahay nicmo iyo gallad rabbi oo baaxaddeeda leh oo ballaaran inana ayna saaran tahay ama ina saaran yahay waajib ah inaan xajisanno maxaa yeelay aniga adiga waxaan meeshan ku wada joognaa kelimadda khayrkaana waxaan maanta isugu gudbinaynaa iyadoo uu jira jawi anni ah haddiise arrinku uu galo isbaacisi is-ersi isdabagal iyo ka dabacarar hadduu galo waad garan kartaa qof walba meesha uu noqonaya shay walba wuxuu noqonaya xayso bees wax natiijo ka xasilaysana markaa mada amnigu uma baahna in farkufiiq uu galo maxaa yeelay xayawaankaa og oo maanta haddii neef xayawaanihi uu ka ag joogo dhaqdhaqaaqaga markuu dareemo inuu yahay brutal inuu yahay cudwaani in adoo dhagax daydayanee lagu arkayo adoo wax raadinee lagu arkaya ama noocan ma xayawaanka adoo eryanaya haddii uu ku arko wuu cararaya haddaba uma baahna in kelimadeenna aada iyo aada xoogga u saarto amnigu nicmadiisa iyo waxa uu yahay waxaanse ka hadlaynaa maxaa amniga dhaawici kara waxay kelimadeena haddii rabbi uu ilaahay uu qadaro ay xoogga saari doontaa manhajkii salafiga ahaa iyo waxay ka aaminsanaayeen amni wuxuu yahay kelimat alamni laga yaabee siday ugu soo orortay qur-aanka iyadoo meelo kala duwan tilmaamaysa inaanay axaadiida ugaga muuqan laakiin waxaa ku badan kutub almuxadisiin waxaa ku badan markay ka hadlaan fitanta fitno waa amni la-aan waa majarihii amnigoo faraha ka baxay waa leejaankoo amnigoo faraha ka baxay waa dadkiioo noloshooda noqtay six and sevens nolol aan iyadoo fadhiyeen oo aan meel aadanayn ama meel ku aadanayn saas darteed waa alimaam albukhaari wuxuu leeyahay fii صaxiixihi wa fiqhu اlbukhaariyi fi taraajumihi kitaabu aw kitaabu اlfitan wuxuuna soo hoosgeliyay taxta qowlihi jala wacalaa waاtaquu fitna laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa wardadow iska ilaaliya ka gaashaanta oo gabaasi ka gala iska ilaaliya fitno amni darro haddii ay timaado ama uu yimaado aanay gaar ku noqon doonin uun keliya dadka iyagu fidno wadayaasha ah laakiin ay noqonayso mid iyadu galfanaysa dhammaan dadka idaylkood iyadu waxba aanan kala saarayn imaam bukhaari wuxuu halkaa ku soo ororiyey axaadiid fara badan nebiga sala allahu calayh wasalam uu ku odorosay min khilaali alwaxyi inay fitan iman doonaan nabiga sal alla alay waslm xadidkii usaama bn zayd wuxuu nebiga ayaa wuxuu saa indhihiisa ugu wajahay guri ka mida guryihii almadiina munawara oo markaa burbur ah kadib uu nebiga sala allahu alay slm kelmad wuxuu yidhi hal tarawna maa araa dada waxa aniga ii muuqdaay ma idiin muuqdaan kadib uu sal alay wasalam wuxuu yidhi inii araa mawaaqica alfitani khilaala buyuutikum ka mawaaqici alqatra aw alqatr waxaa ii muuqda meelaha ay fitanta ku dhici doonta meelaha fitantu ay ku dhici doonto oo guryihiinna ah ayaa ii muuqda sida roob marka uu soo do-o dhibacyadiisa saa ugu habsanayaan buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh tashbiiha nebiga sala allah alay wasalam wuxuu muujinayaa fitnadu inay iman doonto wuxuu muujinayaa amni dara inay iman doonto wuxuu muujinayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maa an yugaadira addunya haadihi markuu adduunyadan uu ka tago inay fidnadu iman doonto walidalika xadiid ba waxuu ku soo aroray inu nabiga sal alla lay waslam u li xadiidi lmiqdaad ibni aswad ina asaciida liman junniba alfitan qofka isagu dhurta gaaray ee liibaanay ee khayrka hele waa qofka laga badbaadiyey fitanta laga badbaadiyey waliman butuliya fa sabar iyo qofka marka la imtixaano oo rabbigay imtixaan uu ku keeno gegsada adkaysta sabr muujiye buu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh salaf hadihi اlumma cabdiraxmaan bn cabdirabi alkacba wuxuu yidhi waxaan u imin camar bn caas isaga oo fadhiya kacbada harkeeda dad baa saa ugu dulxoonnaa buu yidhi oo hareerihiisa fadhiyey waxaan maqlay isagoo leh nebiga sala allahu calayh wasalam baanu la joognay socdaal socdaalladiisa ka mida kadib wuxuu yidhi meel baanu degnay sida caadadaa qofka markuu cabbaar uu soo socdo dadkii markaa nebiga la socday waxay isugu jireen waa la kala baahay nin tendadiisa ku mashquulsan iyo halkuu degi lahaa nin isagu gamuunkiisa iyo leebkiisa habaysanaya gabooyihiisa ka soo daadiinaya iyo nin kale isagu markaa meel fadhiyo oo la foofay xoolihiisaoo dadkii ka fogaaday kadib baa markii mu'adinka rasuulka sal alla alay wasalam baa markiiba dhawaaqo wuxuu yidhi alsalaatu jaamica markuu shir deg dega uu jiro emergency meeting markuu jiro marka la raba top secret in la bixiyo marka la raba arrin deg degoo dowladdii la soo xiriirta marka ay timaado waxaa dadka menyoga maanta aanu dirno ama memowga aanu dirno ama iimeilada la isugu diraayay dadka amaba loo diro leey shir baa jira booskeeda waxaa geli jiray in la dhihi jiray alsalaatu jaamica war salaadii baa dadka kulmisa kadib inagoo ordaynaan meesha isugu nimid nebiga sala allahu aleyh wasllam khudbadiisa markiiba wuxuu ku bilowday oo yidhi war ambiyadii aniga iga horraysay nin walbaba waxaa xaq ku ahaa inuu dadka u sheego wixii khayra khayrkana uu u sheego wixii sharan uu ugaga digo ummaddiidanoo tana oo ulma muxamadiya fayowaanteeda iyo caafimaadkeeda rabbi wuxuu dhex dhigay teeda horaysa bimacnaa jiilkan aniga aan la joogo iyo badbaadada ay layda ku dambaysaa kuwa idinka idinka dambeeyo gadaal ka iman doona jenerayshanada iyagu iscirbin doona ajyaasha iman doonta fitan baa ku iman doonta buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaloo iman doona buu yidhi arrimo aad diiddaan oo idin geli waayana waa idinku iman doonaa buu yidhi markaasuu yidhi sala allahu calayh wasalam fitanta imaan doontaaye middood midda kaleay ka daran tahay oo kullamaa midu ay timaado ammaan darro markuu si yimaado mu'miniintu waxay dhihi doonaa mu'minku wuxuu dhihi doonaa tanu tii laga baxsanaya maaha way tegaysaa mid kalaa imanaysa way tegaysaa wardada waa idiin diga ee dhegaysta ninka idinka idinka midee doonaya ee rabo in naar laga fogeeyo jannana uu galo wargeeridiisa ha la soo beeganto isagoo mu'minu billaahi walyowmi alaakhir dadkana markuu la dhaqmaya hawla yimaado waxay jecel yihiin in dadka marka lagula dhaqmo nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiidkiisuu cadya wuxuu nebiga tilmaamay haddana in ummaddan oo tana loo naxariisanayo wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cadaabna inaan lala kulmaynin ilaa aakhara mooyaane laakiin adduunyo haddii ay dhacdeen ummaddan la cadaabo fitan baa iman doonta tremlis baa iman doona zalaazil baa iman doona oo dhulgariir baa iman doona dil baa iman doona iyagaa islaynayaan taasuu tilmaamay walaalika xadiidkan hadda aanu sheegnay duruqdiisa marka dib loogu laabta waxaa soo baxaya abuu burdaaba wuxuu leeyahay waxaa la joogay buu yidhi xilligii ninka lagu magaca ziyaad oo imaarada gacanta uu ku hayay waxa dhacday buu yidhi labadiisa gacmood buu saa isugu dhuftay isagoo aad iyo aad u yaaban nin ansaarta ka mida intuu la hadlay ninkanna wuxuu ahaa nin aabbihii uu saxaabi u ahaa markaasuu yidhi mima tacjabu yaa abaa burda maxaa kaa yaabiyey carabta waxaa caada u ah qofka markuu yaaba inagu dhagahan qabsannaa iyo madaxa iyagu gacmahay isku dhufan jireen caaday u ahayd ila al'aan waa dhaqan markaa jira abuudu burdow waabaad yaaban tahay maxaa kaa yaabiyey wuxuu yidhi waxaan la yaabanahay dad isku diin ah dad isku nebi ah dad dacwadooda mid keliya ay tahay dad xujadooda mid keliya ay tahay dad marka ay duulayaan mid keliya ay yihiin ayaa qaarkood qaarka kale waxay banaysanayaan dhiiggooda buu yidhi wuxuu yidhi hase la yaabinoo waxaa nebiga sala allahu caleyh wasalam ka maqlay uu yidhi ummatii ummatu marxuuma ummaddaydana oo ummad loo naxariisanayo kadib xadiidkii intiisa damba marka uu tilmaamay idan macnahaasu marka wuxuu muujinayaa ammaan darrada ku iman doontaayay ummaddanu inaanay ahayn mid lagaga baqayo inuu shisheeyo uu keeno ay tahay uun keliya mid iyadoo dhexdooda ka hoos kacaysa dab iyaga ka hoos kacaya ayuu tilmaamay nebiga sal alla alay wasalam wuxuu kaloo leeyahay axudayfa ibnuyamaan oo ahaa saaxibu siri rasuuli illahi sal alla alay wasalam oo maanta luqadda casriga sekreteerka rasuulka sal alla alay wasalam ah og xoogaalna uu ahaa waxyaaba fara badan oo aanay ogeyn saxbuhu lkiraam arrimo fara badan buu ku kaysan jiray nebiga salkan fajlay u sheegi jiray xudayfe lagu sheegi jiray xudayfe wuxuu leeyahay dadku waxay ku howlanaayeen un keliya inay dadka khayrka ay weydiiyaan laakiin waxaan ogahay shar u tookay khayrka wax kaama dhiba ah anna waxaan ku hawlanaa dadka inaan weydiiyo wixii sharta ayaan weydin jiray buu yidhi wax kalena maahan buu yidhi waxaa igu bixin jiray anoo ka baqanaya shartaasu inay ihaleesho walidalika waa halka cumar bnu khadaab uu leeyahay haddii janaaso la keeno waxaan eegan jiray buu yidhi bacda wafaati rasuuli sal alla alay wasalam xudayfo la keenay masjidka ma ku tukada mise kuma tukan haddaan arka xudayfo ku tukanaya waxaan ogaanayaa buu yidhi ama ogaan jiray ninkaa lagu tukanaya inuusan ku jirin liiska munaafiqiinta nebiga sal alla alay uu sheegay inuusan ku jirin baan fahmayaa buu yidhi kadibna anna ku tukan jira buu yidhi nin wuxuu ahaa la socday yaa munaafaqa ee jamaca almuslimiin ku jiray yaa isagu mu'mina intuubuu la socday xudayfa marka waxyaabahu noo tilmaama waxaa ka mida ah axaadiid fara badan oo qaarkood gadaal aan kaga iman doonno oo tilmaamaysa inuu nebiga sala allahu aleyh wasalam ummadda markaa uga digay haddaba ammaandara marka ay timaado fidno markay ummad ay ku dulhabsato community marka la raba inuu barakaco waxaa ku imaadaa fitanta fitantuna waxay leedahay astaamooyin muujin karaa inay fidno tahay koowii hori iyo horaanba waxaan tilmaami lahayn qodobka koowaad isagu leh kow markay ammaandarra ay imanayso ama ammaandarra uu imanayo ama fitna imanayso aad bay u qurux badantah aad bay nagu qurux badantah hebel in laga daba qaato hebel in la kiciyo in wax la burburiyo bilowga aad bay u qurux badantah beautiful walidaalika walidaa ibnu xasm hadalladiis waxaa ka mid ah almuxalla waa ninkii wax badan u soo joogay burburkii ku yimid dadkii muslimiinta dagaaladii barbarada ee alandalos ka dhacay xilligii dheeraa siddeedda oo sano muslimiinta ay ka talin jireen alandalos waa halka maanta meesha laysku yidhaahda spain iyo portugal halkaa buu jegay ibnu xasm reer wuxuu ka dhashay ilaahay subxaana wa tacaala og yahay oo marka iyagu markaa boqortooye markaa lahaa hadalladiisa waxaa ka ah inuu yidhi nuwaru nuwaaru alfitnati laa yacqid nuwaar luqada carbi waxa lagu magacaabaa geedka ubaxa ah markuu saa isku soo raadsado wuxuu yidhi marnaba ma guntamayo bimacnaa marka ugu horraysa muqaal qurux badan bay fidnadu leedahay bimacnaa waa maxay dictator baana hor in laga takhulusay tackled him laga dhigay way sahlanta waxbaana hortaagan in markiiba laga takhulusay way noo sahlanta bimacnaa markiiba way qurux badanta laakin waxa ka dambayn doona iyadoo ay dhalayso miro dhalka ka dambayn doona ee fidnadaas iyo ummadda ay qaadaysa wax qurux badan maahan buu yidhi waana macnaha uu tilmaamayo wixii la mida waxaa kaloo lagu yaqaanaa markiiba caqliga iimaankay dhufataay way xaddaa maankaaga markiibuu tegayaa walidalika cabdullahi bnu sacuud baa hadlays waxaa ka mida akhaafu calaykum fitanan kaannaha dukhaan dodo waxaan idinkaga baqanayaa fitan oo haddii ay timaado qiiqa ama qaaca u eg buu yidhi wuxuu yidhi yamuutu qalbu rajuli kama yamuutu badanuh qalbigaa ku dhimanaya fitantu markay timaado sidii qofka jirkiisaba u dhimanayo siday ruuxda u baxayso oo dad fara badan malaayiin min annaasi dhiiggooda u daadanayo malaayiin min annaasi ay u barakacayaan malaayiin min annaasi guryahooda aanay u joogayn malaayiin min alxuramaati tustabaax sida ay u dhacayso ayaa idinkaga baqaya baro fitanta markay timaado leesh maxaa yeele markeeda hore qurux bay kugu soo gelaysaa ina beauty manner qofkiiba qalbigiisa markiiba dafaysaa war iska ilaaliya buu yidhi walidalika xudayfa wuxuu tilmaamayaa inuu yidhi takuunu fitnatun tacruju fiiha cuquulu rijaal fitan baa dhici doonta oo ay markiiba ku dhutin doonto ragga cuquushooda ilaan dhuntintu waa naqaan layming markuu jiro waa qof aan runtii markiiba dheeliyaya aan baalansad aanu ahayn dhan u badanaya idan caqligu caqli fadhiyo maaha maantana waad waafaqaysaa beri baad diidaysaa maantaad maqaal ku radinaysaa beriyaa muxaadaro kale kaga daba imanaysaa adigaaba mayihin ninkiiba maaha markaasui xataa maa takaadu taraa rajulan caaqilan ilaa ada istiraahidba war dadku caqli miyaanay lahayn oo qof caqli leh baa markaa dadka in laga waayo idan waxay ka mid taha waxyaabaha uu nebiga sala allah alay wasalam uu tilmaamay nebigu wuxuu noo tilmaamay fitanta waxaa iman doona waqti dilka uu badan doona buu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh marka la weydiiyey walidalika wama lharaj bay yidhahdeen kelimo waxayd vocabulary oo qaamuuskooda ayaan ku jirin wuxuu yidhaheen yaa rasuulallah harajkan aad sheegaysidii muxuu yahay markaasuu yidhi war ka hadli maayo biqatlikum almushrikiin inaad mushrikiinta dagaal la geli doontaan oo layn doontaan ka hadli maayo eh waxaan ka hadlayaa laynta idinka dhexdiina islaaynaysaan ilaa ninka dariskiisa uu dilo ilaa ninka walaalkiisa uu dilo ilaa ninka adeerkii uu dilo ilaa ninka in adeerkii uu dilo markaasay weydiiyeen nabiga sal alla alay slam waxay yihahdeen wamacana cuquuluna oo markay goortaa waxaasu ay dhici doonaan dhacdooyinka sidaasoo kale aad iyo aad u foolxun ay noqon doonaan continuous crimes ee socdo hebel ka takhallus hebel ka takhallus waqtiga macaqligeenna ma jooga yaa rasuul allah markaasuu nebiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi innahu latunzacu cuquulu ahli dhalika zamaan dadka xilligaa nool caqligooda laga siibi doonaa kadibna waxaa soo hari doona dadka kuwa ugu liita markaasuu nebiga sal ly slm wuxuu yidhi yaxsabu akaruhum anahum calaa shay walaysuu calaa shay badankooda say u badan yihiin majority waxay moodayaan inay xaq ku dhegan xaqna kuma dhegana buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi abu muusa alashcari xadiidkan ilah baan ku dhaartay buu yidhi maa ajidu lii walakum minha makhrajan in adrakatnii waiyaakum ilah baan ku dhaartay meelaan kaga baxsanna away out exid ma heli doono ma heli doonnaan buu yidhi ilaa an nakhraja minha kama dakhalnaa fiha shalay saanu u galnay oo inaga aan u raasannay oo lugaheena ula galnay inaan kala baxno mooyaane walam nusib minha daman walaa maala waxaanu ku badbaadi karnaa iyadoo dhiigna aynaan daadin xoola bini aadam ay leeyihiin aynaan billiqaysan xadiidka isagaa ee aan tilmaamay waxaa warinaya alimam axmed bn xambal sheekh naasirna wuxuu ku wariyey fi lxadiid eh, silsila saxiixa idan hunaa waxa lanoo tilmaama marka macaanida ay lahaan karto qodobka saddexaad wuxuu yahay fidno marka ay timaado oo haddii laga daba tago ruudkeeda la baabi'iyo oo bimacnaa ay timaado waxaa habboon in markiiba laga daba tago ruudkeeda la baabi'iyo walow dadka u ololaynaya walow dadka bandiirada u sita walow dadka halkudhigyadooda ay yihiin maa nuriidu ilaa khayran annagu khayr uun baanu ula jeednaa dan kaloon ka wadana markaa ma laha si kastaba ha ahaatee waa in halka iyo bu'da ay ka soo baxayso iyo ay ka soo burqanaysa haddaan la aanburin aan la xirin fidnadii dareeraysa haddaan wad la joojin waddadeedii haddaan la xirin wadiiqdeedii haddaan la xirin haddaanay saa ayaan dhicin fidnadu way soconaysaa walidaalika nebiga sal alla lay wasalam xadiidaad xifdisan tihiin buu noo tilmaamay annucmaan bin bashiir ou tilmaamo laba qolo iyagu dooni soo raacay kuwana meesha sare ay heleen kuwana meesha hoose ay heleen kuwii hoosena mar walba ay u baahan yihin inay biyo doontaan oo kuwii sare ay maraan kuwii sarena ay yidhahdeen war dhibka naga daaye qolyii hoosena ay yidhaahdeen war dhibka siaan ugu joojinno kuwii naga sarreeyey maan hoosba ka dilaacsana doonida biyo aanu meesha ka darsanne culay nebiga sal alla aleh wasalam kuwa kor jooga iyo kuwa hoos jooga haddaanay qaban haddaanay u digin aanay u dardaarmin haddaanay la hadlin oo xaqa ayaan u sheegin doontaa iyadaa way maashoonaysaa way qarqoonaysaa maxaa yaele biyaha ka soo burqan doona kuwa kor soo jooga iyo kuwa hoos jooga intuu markaa waxay ka dhigi doontaa dad markaa eliminated eradicated aan jiri doonin xadiidka nebiga sala allahu alيh wasalam walidalika nucmaan bin bashiir xadiidkan marka uu uu sheego bu wuxuu dhihi jiray yaa ayuha الnaas khuduu calى aydi sufahaa'ikum ma idinka idinku jirta wax magaradka idinka idinku jira degdega uu ku jiro haddaba iska qabta haddii kale fidna iman doonta buu yidhi walidalika markuu soo celiyey wuxuu leeyahy khuduu calى aydi sufahaa'ikum qabla an tahlakuu aw qabla an tuhlakuu war intaan lidin halaagin ka hor kuwa makasta idinka idinku jira gacanta ka qabta buu dhihi jiray nebiga sala allahu aleyh wasalam habka rhetorically weeye sida uu nebiga sal lay slam u dhigay balaaqa ku jirta wailaase mawduuca waa meesha uu tilmaamaya u leeyahy ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh uu leeyahy walfitnatu iida waqacat cajaza alcuqalaa'u fiiha can dafi sufahaa haddiiba ay dhacdo amni darre u yimaado fidnana ay dhacdo dadka caqliga leh ee iyagu markaa waxgaradka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala maanka uu siiyey ee iyagu indheergaratada ah markiiba ma kari karaan inay qabtaan oo xakameeyaan makasta iyo waxmagaradka iyaga ku jira markiiba way fardabaxsanaysaa buu leeyahay waana sha'ni markaasuu tilmaamaya qowluhu jala wacalaa waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalmuu minkum khaasa macnaha waa macnaha ugu muhiimsan wey idan waxaan leenaha marka waxyaabaha markiiba lagu barbaaraago ay tahay waxay tahay idan makhrajka marka la weydiiyo dadkii saalixiinta ahaa waxay tilmaamayeen kitaabullahi oo iman doona xalka maxaa marka mahraj ah halkee away out waan dareemi karnaa mushkilad inay jirto waan dareemi karnaa broblem inuu jiro in diagnosing lagu sameeyo broblemka jiraay way sahlan tahay cidda lala hadlayaane waa qof markiiba ka feera buuxsaday ee fahmi kara fidnada waxa ay tahay ammaan dare iyo lack of security inuu jiro waanu ognahay laakiin maxaa way outa ah? culimmadu waxay dhahaan alculamaa safiinatu nuux culammada ayaa ah doonidii nuux sida loogu badbaaday doonidii nuux oo dad ku farakutirisaahe ay dooni ay ka dhigteen oo gaadiid ay ka dhigteen dad ku farakutirisaaye ay ku badbaadeen uunbaa lagu badbaadi karaa halka loo cararayo badbaadadu ay jirta bacda allahi jala wacala oo ummaddan badbaadadeeda ay ku jirtaa waa iyada oo culimmadii wax laga raadsado maxaa yeeley shalay markii nebiyullaahi nuux oo ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay markuu u gacan haatiyey wiilkiisa kadib markuu ilahay siyaaq uu ka soo bilaabay bismi illaahi majriha wa mursaah ina rabbii lagafuuru raxiim waytajrii bihim fii mawjin kaljibaal wanaadaa nuuxun ibnahu wakana fii maczilin ya bunaya arkab macna wla takun maca alkaafiriin qaala saawi ilى jablin yacsimnii min alma qaala laa caasima alyowm min amri illahi ila man raxim waxala baynahum almawju fakana min almughraqiin bassage iswata oo qur'aaniya markuu ilahi subxana wa tacala ka soo hadla wuxuu tilmaamay in ay badbaadeen faanjaynaahu waman macahu fanajaynahu waman macahu oo qur-aanku inoo sheegay isagaanu badbaadinay iyo duulkii markaa la xiriir idan waxaan leenaha marka waa meesha allah uu leeyahay fas'aluu ahla adikri iyo aayadda ah waida jaءahum amru min alأmni aw اlkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ilى الrasuuli waila uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum aayadda suuraة الnisa waxay muujinaysaa ummaddanu inay leedahay wax lagu magacaabo centralization bimacna meel loo laabto marjic loo laabto ilan systemka islaamiga oo dhan from a to z marka la aqriyo waxaa kuu soo baxay inuu leeyahay hal meel macquul ma aha in biyuhu iska burqadaan iyadoo meel laga xera aanay lahayn macquul ma aha inuu nalka iyo leydhka iska sii socdaa iyadoo meel laga bakhtiyo laga dabiya aanay lahayn macquul maaha in gaariga layska yska iyadoo fariin lagu istaajiyo bareyg aanu lahayn idan fitna markay timaado halka lagu lagu lagu istaajiyo badbaadada ay ku jirto waa alculamaa waa meeshuu ilay asacdi fii tafsiirihi aayaddaanu waxaa ku jirta qaacida adabiya oo aad iyo aad muhiim u ah oo bimacnaa haddii mushkiladu ay timaado dadka lagala tashanayo deserve consultancyga dadka iska leh ee iyaga ra'yiga la weydiinayo ee loola laabanayo waa culimmadii iyagana in booska laga saara maaha waana macnaha uu tilmaamayo nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiidka sida laga fahmay xadidka abu muusa iyo xadiidkii ibnu mascuud markuu yidhi ina bayna yaday الsaacati laأyaaman yanzilu fiiha aljahl wayurfacu fiiha alcilm wayakuru fiiha aljahl alharaj walharaj اlqatl markuu leeyahay saacadda intaanay dhicin ka hor maalmo ayaa ka horeeya oo jahligu uu soo degayo oo cilmiga la kor yeelayo oo dilka uu badanaya markuu leey nebiga sal ly slm macnahaasuu tilmaamaya bal nebiga wuxuu tilmaamay inaanay suurtagal ahayn in cilmigan ilaahay uu dhufsado oo uu ka saaro laabaha ragga inuu ka saaro ama dadka bini aadamka ilaahay u abuuray laakiin cilmiga marka la dhufsanayo la kor yeelayo ee la dib loo celinayo waa iyadoo ay li'daan oo ay baaba'aan oo ay geeriyoodaan culimmadii diinka lagu laaban lahaa in اllaha laa yntazicu اlcilma اntizacan yantazicuhu walakin bqabdi اlculama xadiid idinku ogtihiin oad xifsantihiin wey waana macnaha marka aanu fahmi karno nusuustana marka ay tilmaamayso su-aal baa marka timid zayd ibn labayd wuxuu nabiga sal ly sl waxbuu sheegay daka awaanu dahaabi اlcilm waqtiga cilmiguu tegi doono wey markaasaa su-aal la weydiye wuxu ya rasuul allah ma cilmigaa tegay suu u tegaya innagaaba qur-aankaaba aqrinaynaay qur-aanka dadku way xifdsan yihiin masaaxiiftuu ku qoran yahay preserved electronically ibadkaa lagu sitaa mobiladaa lagu sitaa waa habka aanu dhihi lahayn hadda haddii su-aasha nebiga aan weydiin lahayn sidee cilmiga u tegayaa waaba cilmi isagu ilaashane markuu sidaa yidhi weli wuxuu raaciyey innagaa aqrinayna owlaaddeennaan u aqrinaynaa iyaga aqrinaya ilaa qiyaami saacati qur-aankaaba jire rasuul allow cilmigan tegaya waa kee markaas hadalkaa markii dabcan nebiga markuu sida uu sheegay kadib ou hadalkaa uu sheegay qultu yaa rasuulallah marka hakalatka ummuka yaa abaa ziyaad ow yaa ziyaad abu ziyaadow waq lagu naxariiste eh hooyada waqa idinku weynin eh war waxaan ku mooday inaad tahay afqaha rajulin bilmadiina oo bimacna markaasuu neb uu tilmaamay wuxuu leeyahay yahuud iyo nasaaraba soo towraadka ma aqriyaan soo injiilka ma aqriyaan waxna kuma camal falan idan aqrin la aqriyaayo qofka inuu dureeriyo qur-aanka from a to z athe same time aanu jirin fahm dhab ah inuu nuxurkiisa uu dhuuqo in waxa qur-aankuu xambaarsan yahay oo ilaahay subxaana wa tacala uu dhex dhigo fawaa'ida inaanu la bixin de waxba ma samaynayso macnaha marka la tilmaamayo axaadiidana marka ay muujinayso idan majaalista dadka ay ku badbaadayaan waa majaalista aan tilmaamayno ah majaalista ahlucilmiga wey walidaalika dajaalka markuu yimaad nabiga wuxuu noo sheegay markuu dadka dhan uu fitneeyo oo dad fara badan uu marin habaabiyo oo qaar fara badan uu haadaanta uu ka tuuro oo nin walba meel uu ka tuuro dadku ay wada baaba'aan iyagoo dhanba ninbaa u soo bixi doona ninkaabuu marka wuxuu ku samaynaya wuxuu leeyahay anaa meel marin doona dajaalka markaasuu intuu qabto uu dilayaa noolaynaya dilayaa oo noolaynaya kii wuxuu la soo istaagaya wuxuu yidhi marka haddaanba ogaaday dajaalow inaad beenaala tahay inaad tahay ninkii nebiga sal lla ly slm inoogaga digay culimmadu waxan xadidkan waxaan ka qaadanaynaa inta ayba jiraan dad iyagu iimaan xambaarsan ilaahay aqoon uu siiyey ninka muxuu ku badbaado wuxuu yidhi waxaan la socdaa inaad tahay ninka nebiga sal lla ly slm inoogaga digay in alla inta ay la ekaataba intay doontaba ha la ekaata aqoonba inta ay jirto ummadduna way badbaadaysaa walaalika dagaaladii tataarka markay dhaceen ibn taymiya suu dadka quluubtooda u dejiyey wuxuu yidhi haddaad i aragtaan buu yidhi bimacna oo dagaalka tataarku ummadii kuu guubaabiyey wargalow iska dhici cadowgeenna buu yidhi war ha u joojinina dagaalama markaasuu wuxu yidhi haddaad i aragtaan anoo ibnu taymiya ah iyadoo gaashaan iyo gabaasi laga dhiganayo haddaad i aragtaan anoo safkooda ka soo jeedo iyaguna xabadda isaga kay dhigayaan musxafka qur-aankana madaxa uu ii saaran yahay haddaad aragtaan aniga igu bilaaba buu yidhi in biya tataaro fabda'uu bi aniga igu bilaaba idan markiiba arag culimmadu marka waxay ku siinayeen signalka goorta la dhaqaaqiyo goorta la istaagay waxayna ka mid tahay fitanta iyaga ogaan kara maxaa jiri kara maxaana jiri karin maxaa saxa maxaa khaldan walidaalika ibn baaz eh, albani sheekh naasidiin albani raxmat ullahi calayhi iyo ibn baazba ninkii markii almahdi alqaxtaani markuu yimid inuu baatil u wada dadku dadku ku baraarujiyo wey waxaan ognahay xitaa fii taariikh nimankan xashaashiyiinta lagu magacaabo arag culimmadii say dadka ugu badbaadeen niman firqo waxaa jirta lagu magacabo alxashaashiya firqadan waa koox ismaaciiliya ah baatini ah nazaari ah oo bimacna ismaaciili baatini marka lagu yidhaahdo wuxuu aaminsan yahay different interpretation faham iyo tafsiir gaara oo ka duwan kan innaga aan fahamsanna waa niman iyagu marka ilaahi subxana wa tacaala uu lumiyey waxaa la sheegaa marka markii sida ay dhacday nin lagu magacaabo aljumburi waa ninka sheegtay mahdiyada ee hindiya sheegtay wuxuu ka mid ahaa culammadii dadku uga digi jiray oo uu la hadli jiray wuxuu dhihi jiray war iska ilaaliya ilaahi subxana wa tacaala marka wuxuu qadaray inuu marka mashaaikhdii mahadaweyda marka uu la shaqeeyo markii ninka jamburi uu dhintay kadib ayaa nin atbaacdiisa ka mida wuxuu bilaabay madhabkii intuu gacanta gacanta ku dhigo oo faafiyo meel kasta marka uu la aado waxa dhacday baa le madiinat kajaraad keliya cadad fara badan oo dadkii eh, jahladii cawaamtii ayaa raacay amarka marka wuxuu gaaray inuu yidhaahdo qof alla qofkii ka soo hor jeesta madhabkayga mahdawiyada ah waan gaalaysiinayaa buu yidhi dadka uu gaalaysiiyey waxay ugu badnaayeen dadkii culimmada magaalada degganaa bal xitaa madhabku wuxuu ku socday yacnii xawli buu ku socday ilaa heer dad fara badanoo dadkii awdanta thinkriska ahaa ama mufakiriintii islaamiga waqhtigaa jiray iyo dadkii xadiidka lagu yiqiin xataa madhabkuu galafsaday waxaa la sheega xitaa ninka lagu magacaabo cali lmuttaqi lhindi oo culimmada xadiidka ugu waaweynaa qarnigii tobnaad ee alhijriyada ah inuu aad iyo aad ugu wareeray ninka jambuuri shanigiisa waxaa dhacday marka xitaa madhabkuu qaatay kadib maruu maka aaday xaj iyo raadinaya ayay culimmadii la fadhiisteen waa lala hadlay waa loo caqli celiyey waxaa loo sheegay waxaanu inay yihiin baatil kadib baa ilahi wa tacaala soo celiyey kadib buu uu qoro lagu magacaaba alburhaan fii calaamaati mahdi aakhiri zamaan kadib wuxuu kaga hadlay ninkan mahdiyada sheegtay ama mahdi baanaha yidhi wixiise inay baatil yihiin kadib markuu radiyey kadib waxayna ka mid taha waxyaabaha culimmada ay tilmaameen ninkan marka intii ninkan uu radiska intuu waday ka hor buu wuxuu sameeyey maxkamaddii wuxuu u diray e, buuggiisa wuxuu yidhi war buuggan muddaba waan ku weerarsanaa buu waxaan rabaa inaan dabci ah haddaad qudaad tihiin maxkamaday iisoo ogolaada approval isiiya si aan u dabciyo culimmadu mudday ka wareersanaayeen kadib waxaa loo diray sheekha qaadiga ahaa oo lagu magacaaba maxamed zamaan khan isaga loo diray kitaabkiiu marka mudaalaceeyey kadibuu baadilkiisa meesha ku sheegay haddaba markii fidnada culimmada dadka ay ku baraarujiyeen dadka fidnadooda maxaa lagu yaqaan caligo markii fatwa soo baxday waxa ley ninkii ninkaa dila laba guri buu jannada ku leeyahay kow wuxuu leeyahay afar beeroodoo timir ka samaysa ama timir buu leeyahay kadib baa waxaa la ysku dayay sheekha isagoo masjid ka fadhiya salaad maqrib iyo cishe inta u dhexaysa kitaabka ilaahay aqrinaya baa gadaal inta lagaga yimi seef gof lagaga siiyey madaxa halkaasuu ku dhintay raxmat ullaahi calayh waxay muujinaysaa marka culummada mowqif markuu yimaado inaanay u joojin taarikhiyin wax la yaqaan wey walidaalika markii juhani uu soo galay xagga iyo kacbada marka la soo galay qarnigii ugu dambeeyey bilowday waana taariikhda in fara badan la socotaan oo ah eh, dabayaaqadii toddobaatameeyadii iyo horaantii sideetameeyadii oo kacbada ilaahay lasoo la soo galay oo laysku dayay in la qabto isagoo ninkana ninkan riyooyin uu istusay wuxuu aaminay inuu yahay mahdiga ilaahay subxana wa tacala uu soo diray raggii meesha joogay binbaas raxmat ullahi calayh culimmadii alcaalam alislami meel ay joogaanba nin walba treetis buu diyaariyey iyo raddi iyo naqdi bimacnaa culimmadu waxay wax ku arkaan binuuri alcilmi maaha in waxyi u soo degaya maaha in karaamaad iyo khuraafaad madaxa lagu shubay maaha laakiin waxay og waxyaabaha saxda ah waxyaabaha khaladka ah saas darteed waxaa nalooga baahanya inaan aanu fahamno aanu markaaba iyaga masder aanu ka dhigano markii fidno ay timaado waxyaabaha ugu horreeya dadku ay markiiba dayacaan waxaa ugu horreeya sabarka qofku wuxuu dayacayaa sabarka sabarkii baa tegayay anigaa warka sheegaya waxaa laga yaaba inaanan fadhiyin adigii inaadan gegsan karin inaadan adkaysan karin dadka waxay garaan haraj iyo maraj walidalika waxaa lanugu baraarujiyey fii hayri maa aaya uu nabiga sal alla lay waslam uu noo sheegay u yidhi war sabarka laazima oo nusuusta sabarka ka hadlaysaa nabiga waxaa noo soo hormaray xadiidkii ah waliman btubiya fasabr waliman btuliya fasabr qofka inta ilahi subxaana wa tacaala oo imtixaana oo sabra kaa ayay laydu u dambaysaa buu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh nebigu wuxuu tilmaamay abu dar isagoo la hadlay wuxuu yidhi waxaa iman doona gaajo aad iyo aad u daran markaasuu rasul maxaad ii dardaarmaysa wuxu maxaa samayn lahayd markaasuu allah warasuulu aclam haddaba adkaysa buu yidhi wuxuu nabiga sal alla lay slam fitan baa iman doonta buu yidhi oo bimacnaa haddii arrinkaa uu dhaco maxaa oo ilaa heer dadku ay bimacnaa guuryahooda lagu aaso maxaa samayn doonta abu darow waxaan kuu dardaarmi doonaa sabr buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh idan mas'alata asabr iyo mas'alata arifqa markay mushkilad ay timaado dadka mushkilada wada ee amni darada wadaaye caqli celin bay u baahan yihiin in magacyo loo sameeyo maaha in la eryada maaha in bimacnaa waxaana ka hadlaynaa bisifa caama can alcaalam alislaami waxaa ka jira maanta fi alcaalam alislami bisifa caama nabiga sal alay wasalam wuxuu samayn jiray guidelines wuu la hadli jiray dadka salawatu rabbi wasalaamu caleyh warsaabaa iman doona waxbaa iman doona wuxuu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalam fi xadiidi anas alta'anii min allah walcajalatu min ashaytaan war in la tartiibsado oo aayar loo socdo waa xag allay ka timidoo waa ilaahay towfiiqdiisa in la degdegaana shaydaan bay ka timid buu yidhi wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wamaa min shayin axabu ila allahi min alxilmi wuxuu ilaahay uu ka jecel yahay ma laha dulqaadku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxayna ka mid tahay daradaananada uu nagaga tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh idan adkaysiga la adkaysanayo iyo sugista la sugayo halka ay musiibada ay ku dambayn doontaaye wuxuu ahaan jiray hadyi hada salaf salaf hadi lumma almastuur marka waxaa ka mid ah waxyaabaha xadiid mustawrad alqurashi camar bn caas isagoo la jooga ayaa wuxuu yidhi sabarku faa'iidada uu leeyahay xadiid buu tilmaamay wuxuu nebiga waxaan ka maqlay saacadda yowma alqiyaama ayaa dhici doonta iyada nimanka maanta nimanka roomaanka oo annaga wasranka aan u naqaan dadkay ugu badan yihin dadkana way li'an doonaan bu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh kadib waxaa hadlay mustawrad alqurashi wuxuu yidhi camrow hadal baad tiriya niyoo ka fiirso hadalkaad leedahay markaasuu yidhi hadalkaan ku leeyahay anuu iskama watay rasuulkan ka maqlay yacnii qiyaamaha wuxuu dhici doonaa iyadoo nimanka ruumaanka ay dadku aad iyo aad ugaga badan yihiin oo muslimiinta aad iyo aad ugaga badan yihiin markaasuu yidhi hadalkaan leeyahay maxay nabiga sal ly afar arrimood buu ku sheegay buu yidhi nimankaa sababta ay ku mutaysanayaan inay noqon doonaan out numbering inay ka badan doonaan dadka muslimiinta afar arrimood baan ku taageeraya buu yidhi kow nebiga sal lla waslam wuxuu yidhi dadkaasu markay fidnad dhacdo waa dadka dadka ugu dulqaadka badan markii dhibaata ay timaado lack of security markiiba reaction intay sameeyaan dadkii qamci kuma sameeyaan ama buriyaan waa u tartiibiyaan labo haddii dhibaata ay ku timaado waa dadka ugu horeeya markiiba darsi ka qaadan kara wa asracuhum ifaaqatan bacda musiiba mushkilad baa timi soo maha markiiba ku baraarugayan khaladka meesha uu ka jiro saddex haddii ay dhacdo fidnada haddii ay dhacdo waa dadka dadka ugu horreeya ee ka soo kabsi badan markiiba ay ka soo kabsadaan buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi dadkaa waxaa lagu yaqaan oo kale waxay aad iyo aad ugu dhimriyaan dadka masaakiinta ah dadka agoommada ah dadka iyagoo dacafada ah io qaslo shanaad baa jirtuu nebiga ka sheegay qurux badnayde anugu ma garan karo ma xusuusto buu yidhi laakiin waa dad wa amnacahum min dumni lmuluuki haddii dadka madaxda ah dulmi ay la yimaadaana dadkay ka celiyaan buu yidhi wuxuu tilmaamaya marka nebiga sal alla alay wasalam xilmiga la tilmaamayo dulqaadka markuu fidno ay timaado nin walbaba kii caalimkaana ma joojinayo kii kale isaga wax wade ma joojinayo dadkii siyaasiyiinta iyagana uma joojinayaan shacabka intiisa kale nin walba nin kale ku mashquulaya laakiin haddii qolo walbaba ay dhahaan wayna minid mushkilad miyaa jirta bal xoogaa yaraanu ka fiirsanno mushkiladan waxay u baahan tahay diraasa in laga sameeyo istari in laga sameeyo baxti lagu sameeyo horta la baara meeshii ku dambayntooda aan ogaano intaa marka la baara waxay u badan tahay in la helo xalkii la helo laakiin mushkilada waxay noqonaysaa in markiiba dadku ay degdegaan haddaba in yar haddaan u baxno salafa hadihi اlumma dhibaato marka ay dhacdo ama dagaal markuu dhaco waxay samayn jireen waxaa dhacday dhowr qiso marka aan soo hormaray biidn illahi subxana wa tacaala waxaa laga wariyay camar bin sacd ibni waqaas wuxuu yidhi aabbahay waxaa u yimid wiilkiisa caamir markaas wuxuu yidhi wuu la hadlay markaasuu yidhi ay bunayi afi lfitnati in an kuna ra'san wiilkiisaad la hadlay markaasuu yidhi ma waxaad rabtaa dagaal baa jire eh dagaalka inaan qayb ka noqdo miyaad raqata aan hogaamiyo markaasuu ilaah baan ku dhaartay dagaalka ma galayo buu yidhi dhiig bini aadan uma daadinayo ilaa la isiiyo seef seef marka aan qofka aan ku dhufanayo muslim hadduu yahay saa ugaga booda waa ka badbaaday hadduu kaafir yahana ku dhimanayo maa nabiga sal lla alay waslam wuxuu yidhi xadiidku wuxuu ku yidhi ina allaha yuxibu alghaniya alkhafiya altaqiy ilahay wuxuu jecel yahay qofka hodman ee isagu qarsoon ee isaga ka baqa wuxuu yidhi dagaalkan aad iigu yeerayso dad muslimiina sooma dagaalamayaan haa amaad ii keeni kartaa seef haddaan qaato oo saa markaan dadka ula dhaco qof hadduu muslim yahaana ka badbaadaya seeftii ilan seefta automatic muslim miya iyada aqrinaysa koodis baa ku jira nambaraa ku jira iyada aqrinaysa ka badbaadaya hadduu kaafir yahaana qorta gafdhahays seefta amaad isiin kartaa markaasuu yidhi maya haddaba iga daa nafsi shay waxaa ka mida ilaa culimmada qaarkood waxaa laga soo xigtay inay dhihi jireen ilaa aan ka helo seef laba indhood leh carabna leh oo ila hadlaysa markaan raba inaan ku dagaal galo oo i dhahaysa qofkana la dagaalamayso waa mu'mina iska joog kanna waa kaafira la dagaalan ilaa aan ka helee buu leeyahay seef heerkaa gaarsiisan oo ah, ah highly sophisticated ah oo ila hadli doonta ilaa aan ka gaaro anigu dagaal ma geliya buu leeyahy idan waxaanu ka hadlayna waa dadke waa dadkii salafi hadi lumma bimujarad innaga waxaan markaan maqalno kelmad weyn baana hor taale slogan weyno waa xaqii ha dagaalamo waa xaqii ha loo halgamo waa xaqii ha la joojin laakiin dadku kama fiirsanaya war waxaan maxaa ka dambayn doon wad iman doontaa in sha allahu eh, tahabutka meesha noo iman doon camir bn shacbi waxaa dhacday marwan baa wuxuu la dagaalamay addaxaaki bn qays dagaal baa lagu jira dagaal markaan galo ciidan baa urursanaya sida caadada ah wuxuu dhambaal u diray warqad u diray ayman bn khurayma alasadi curi aymanow waxaan rabnaa inaad garabkeenna istaagto dagaalkana la geshid cuririyahow wuxuu u jawaabayaa ninkii marwaan ahaa yaa marwaan buu yidhi aniga aabbahay iyo adeerkay labada waxay ahayn dad saxaabo ah oo dagaalkii badar joogay dardaarankay igaga tageen baa wuxuu ahaa buu yidhi inaanan la dagaalamin qof leh laa ilaaha ila allah moxamedun rasuul ullah inta uuba laa ilaaha illa allah moxamedun rasuulullahi uu leeyahay inaanan la dagaalamin waxaa ii dardaarma aabbahay adeerkay darajana waxaa ugu filan inay ahayeen niman iyagu dagaalkii badar markaa joogay wuxuu yidhi niyow haddaad iila timaadid wax caddaynaya inaan aniga ka badbaadi doono naar inaan galo ii keen buu yidhi damaan garantii inaan naar aanan geli doonin haddaad ii keentid waan ku raacayaa buu yidhi haddiise arrinku uu yahay maba aqaani ay tahay waxaanse rabaa inaad dagaalkii ila gesho garabkayga istaagto anugu ku raaci maayo buu yidhi hadalkaa markuu yidhi kadib tabcan waa taqaan nin ciidana abaanduulaa ciidan hogaaminaya rabay inuu dagaal inuu galo dadka magaca lehna inuu ku dadbadsada rabo oo la yidhi lagu gacan seeroo la diiday wuxuu samayn kara waa taqaan markiiba cayba ula dhaqaaqay isna ayman kama waalin tixgabaya oo iyaduu macruufa kutubta ku qoran buu markiiba tiriye wuxuu yidhi walastu muqaatilan rajulan yusallii ma ihi la dagaalamay nin tukanaya calaa sulطaani aakhara min qurayshin lahu sulطaanuhu calayhi idmi maxaan u dagaalamay waa maxay nin kale kursigiisa inaan badbaadiyo isagana kursigiisu ku raaxaysanaya ninkan iyo dadkan aan dilayo maalkan iyo maxastan aan barakicinayo dadkan aan mar walbaba meel kaga dhacayo dembigood aan u isaaran yahay buu yidhi macaada allahi min jahlin watayshin ilaah baan ka magangelaya inaan jahlina sameeyo fudaydna u igalo a uqaatilu musliman fii hayri shay ma haddaan la dagaalamaya nin muslima iyadoo wax la taaban kara aynan jirin falaysa binaafici maa cishtu cayshi uma malaynaya buuri intaan muslim aan la dagaalamayo in noloshayda waxay tarayso dadkii hore saasay ahaan jireen keliya maaha in lagu yimaado maanta raadiha lagugu guubaabiyo amaba webka lagugu soo qoro hadal ama kelimaad inta lagu xaradho markiiba inta lagu yidhahdo markiiba deg deg hore dagaalka gal dagaalku anna ha noqdo mid qabiil ha noqdo ama mid siyaasadeed ha noqdo ama mid diimeed ha noqdo ama mid kooxeed ha noqdo qofka muuminka mar walbaba waa inuu ishordhiga e big slogan right ahead of him hortiis waa inuu dhigto halku dhiga walastu uqaatilu musliman yashhadu an laa ilaha ila allah maxaa yl dhiiggeenu ma sahlana waana ogaan doonnaa garto markaa baraarugu iman doono xumayd ibni hilaal waxaa laga wariyey ninka muطarif ibn cabdillaahi ayaa waqtigii fidnadii ibn alashcath ay jirtay dad baa u yimid wuxuu yidhahdeen kaalay xajaaj baanu la dagaalamaynaa xajaajna nin sahlan maahay nin dhiigyacabuu ahaa mimbarkaasuu istaagayaa wuxuu le innii araa ra'uusan qad aynacat madaxya bislaaday baan arkaa markaasuu seef la dhex geli jiray nin sahlan ma ahayn nin wuxuu ahaa dadka aanan u joojin oo aad iyo aad runtii hadduu tyran uu jiro terminolojiga casriga iyadoo la isticmaalaya ama totalitariism hadduu jiro ninka ugu horreeya buu ah yacni taariikhiin marka walaadik waxaa dhacday sida loogaga baqan jiray maalin buu magaalada iska wareegay xajaaj bin yuusuf isagoo suuqa maraya dadkuna ay ka baqayaan boo nin reemiyi arkay ninka reemiyiga ayuu waraysa xajaaj baa waraysanay wuxuu yidhi war niyo meeshan maxaa ku keenay waxaaba deganayna magaalada wuxuu yidhi nin waan ka soo baxay waxaan ka soo tegay nin la dhaho xajaaj oo shaytaana oo dhiigyacaba oo safaaga oo barbaariyana oo dadka aan u joojin ninka uu sheekaynaya waa xajaaj xajaaj bin yuusuf markuu sheekadii ka goraba wuxuu yidhi ma og tahay in aniga xajaaj ahay buu yidhi ninka talaa ku caddaatay ma og tahay wuxuu yidhi atacrif anii ana majnuun buu yidhi adna soo ma ogi inaan waalanahay buu yidhi macnaa haddaad adiga xajaaj tahay anna qac baan ahay buu yidhi waan waalanahay sheekadu talaa ku caddaatay illan waa lala tegayaa sooma ninkan waxaa loo yimid marka mutarif ibni cabdillaahi zamanka lagu jiro zaman ibni ashcad oo taariikhdu markay fitantu ay soo xiganayso aad iyo aad u badan tahay dad baa inu xir war kaalay aan xajaad la dagaalanay markii lagu soo celceliyey wuxuu dad idin weydiiyey waxaad iigu yeeraysaan soo jihaadun maaha waxaan idin weydiiyey jihaadku ma fadli baa soo fadli un raadin ma soo fadli un maaha hadduu fadli yahay buu yidhi bimacnaa marka meeshan waxaa yaal buu yidhi halaag iyo fadli raadis kee qoban buu yidhi inaan halaaga ka badbaado iyo inaan fadli hele kee wanaagsan buu yidhi inaan halaaga ka badbaado mar hadday sidaa tahay buu yidhi idin raaci maayo dhaqaaqa bimacnaa dadku waxay ka fakeri jireen dhibta iyaga soo gaaraysa iyo midda ay dadka gaarsiinayaan ee kama fakeri jirin uun keliya manaaficda lasoo taxsiinaya dadka ay helayaan kamay fakeri jirin walidalika maxamed ibn hilaal wuxuu yidhi nimankii xaruuriyiinta ayaa u yimid ilmutarif nin culays leh buu ahaa nin aad iyo aad u culus buu ahaa siyaasiyan diiniyan iyo dhan walbaba oo markay arkaan bandiirada dagaalka iyo raayada dagaalka ilmutarif uu sito ciidan fara badan baa ku daba dabafaylaya nin walbana runtii wuu u ololeynaya maxaa meesha waxaa ka muuqda nambar aad iyo aad u culus oo marka uu jihaadka hogaamino dadko dhanba ay markaa madaladii iyo dallaayadii dagaalka soo hoosgelayaan idan mutarif nimankii xaruuriyiinta ayaa u yimid markaas waxay yidhahdeen niyo waxaan rabnaa ra'yiga innaga aan xambaarsannahay inaad nagu waafaqdid wuxuu yidhi waxaan rabaa uun keliya intaanan mawduuca inaan ka hadlin buu waxaan rabaa horta laba naf haddaan leeyahay buu mid baan idin dhiibi lahaa oo idin dhihi laha horta nafsaddan dagaal ha gashay midna waan qarsan lahaa buu yidhi meel baan dhigan lahaa haddaan arkay inaad xaq ku taagantihiin tii labaad oo meyd ku kay sida akaamka iigu jirtaan soo bixin laha waa idin siin lahaa buu laakiin waxaan ogahay buu hal naf un baan leeyahay oo nafsadda haddaan meesha idin idin raaciyo way tegaysaa buu dalaale inaan ku suganaha laga yaaba inaan baatil ku suganaha laga yaaba idan nafsadeeda maadaama mid keliya ay tahay cidaan ku aaminaya malaha laha <coughs> hadalkaa waa hadalkii mutarif ibn cabdillaah bal waxaa lahay marka qaarkii inuu yidhi in uu yidhi hadalladiisa waxaa ka mida ah, in aan aan iqadayda waxay ku jirtaa inaan fariisto oo aanan dagaalkii aanan ku degdegin kulamaa dagaalka lagu degdegana waxaa ka iman dana buure dhibaatooyin walidaalika culammadu waxay dhihi jireen dagaal kasta oo la gala adigu dib ugu laabo laga yaabo in ilaan ilahay wa tacala dembiga in ha dhaafo inaan goobjoog u ahayn mid isagu siyaasiya ama mid diiniya ama mid qabaliya qof walba waxaa laga yaabaa inuu xun ay ka soo gaareen ama cala alaqal sida noo iman doontaa adoo xataa qayb aadan ka ahayn meesha qayb adoo aadan ka ahayn shaqada aadan ku lahayn laga yaabaa inay qalbi ku dhiigle aad noqotid midna waa gacan ku dhiigle midna waa qalbi ku dhiigle midna waa jeeb ku dhiigle oo qaaraankuu diraya maduun ma ka soo gaaraysa laakiin waxaan markay dhacaan kadib bacda sana sanatain alaa sanawaad iyadoo cumrigaagu markuu iyar uu ku darsan aqoontaadu ay ziyaado tajaarubta nolosha alleeda markay ziyaado kadib baa markiiba baraaruga dib dambe uu ka imanaya waxay samayn jireen arag dadkii saxaabada ah ama dadkii eh, joogi jira waqtiga wuxuu leeyahay qataada ibnu dacamat asuduusiy ninkan muxadidkaa wuxuu yidhi waxaan aragnay dad marka fitno iyo dagaal uu jira degdegaya oo waxay isku dayaan marka markii fidnada ay dhammaatay kadib buu nin walba dib ka qoomamaynaya bal dib isugu laabta oo dib u muraajiciya taariikhda inta macaarig ee goobjoog aanu ahayn ana mawaaqif siyaasiya aanu qaadanno iyo mid diiniya aanu qaadanno bal fataawaada lala degdegayo oo culimmada qaarkood aanay ka fiirsanayn bal waxa ay la degdegayeen xataa siyaasiyiintu aan laga fiirsanayn iyo nataaijta marka ay reebtay walakin maxamed ibn alxa wuxuu yidhi waxaay arkay zubayd ibn alcalaa ibn cabdilkariim innagoo qoslayn qosl baan meel la fadhinay buu yidhi waa sida caadada markaasa waxaan yidhi buu yidhi law shahidta aljamaaji ma daxigta war niyow maanta adiga saa u qoslaye eh haddaad arki lahayd qalfoofyada meesha ku daatay iyo madaxyada inta la gooyo dhulka ku dhacay saa uma qosasheen buu yidhi waxaana jeclaan laha buu yidhi gacanteeda in kaf la siiya buu yidhi maalinkaa waxa dhacay keliya walidalika culimmada waxay leeyihin ismaaciil ibnu khaalid waxaan ka qayb qaatay buu leeyahay dagaalkii alqaadisiya iyadoo aan la socdo ciidan gaaraya saddex kun buu yidhi wuxuu yidhi nin walbana wuxuu yidhi fidnadiibuu ku dhexdhacay aniguse ilahi subxana wa tacala waa i badbaadiyey dib dambe wuxuu yidhi ismaaciilow uniyow khayr badnayda waagaa ilahi subxana wa tacala ku garasiiyey inaadan fidnadii iyo dagaaladii aadan ka qayb gelin yani bimacnaa waa maxay hunaa qofka maanku goormuu yimaadaa maanka wuxuu yimaadaa fidnada markay dhacda kadib maanku wuxuu yimaadaa markuu dhiiga go daataan kadib maanku wuxuu yimaada ummadda marka la barakiciya laakiin inta qofka uu ku jiro mawduuciisana kalama hadli kartid mana waanin kartid walidalika shacbi wuxuu yidhi markii xajaad loo keenay dagaalladii uu ka qayb galay soo maha wuxuu yidhi niyow adiga gadaashaa fitan baalna asiibta buu leeyahy fidno fidnadii markay dhacdana wuxuu yidhi dadku dawaa labo maynaan ahayn buu yidhi bararatan adqiyaa kuwa ilaahay kaga baqdana maynaan ahayn walaa fajaratan aqwiyaa xataa adoo faajirnimadiisa maynayo dagaalkii gelaya waxaa lagaa rabaa dadka adisaysa inaad ka adkaatay labadaba mayan dhicin buu bal waxaa la hayaa dad fara badanoo dadkii saalixiinta ka mid ah. ay ka mid yihiin fayriis ibnu xusayn dagaaladii xajaaj buu ku jiray xajaaj marka loo keenay buu wuxuu war maxaa dagaalkayga ku geliyey maxaa aniga i kaa raaciyey markaasuu yaa amiira almu'miniin fidna ahayd ha la soo qabtay bir qurka la gooyo idan waxay ka tahay idan ninka nin u aha dagaalkii xajaaj muwaadin fara badan buu ka qayb qaatay waxay ahayd inuusan ku fuudaanin waa meesha uu leeyahay xamaad ibn zayd markuu sheegay abu abyub asakhtiyaani nimankii qoraa'da ahaa ee qur-aanka xifdisana ibnucashcad raacay wuxuu yidhi nin kastoo iyaga ka mida ah ee la dilay maanta wuxuu jeclaan lahaa inaan halkaa lagu dilin qofkii ilaahay uu badbaadiyeyna ilahay subxaanah wa tacala uma hadnaqay walam yaslam min dalika axad waxay ka mid tahay waxay culimmadu ay dhihi jireen haadi haulaai alaj'ima iyo wixii la midka ah abu qilaaba wuxuu yidhi markii dagaalkii ibnucashcad uu dhammaaday innagoo meel fadhinna ayaa muslim yasaar baa joogay muslim yasaar nin wuxuu ahaa caalima oo jaliiloo dagaalka runtii lagu khasbay muslim baa wuxuu yidhi ilaahay baa iga badbaadiyey dagaaladii dhacay wuxuu yidhi wallahi intaan goobta taagnaa buu yidhi fallaarna ma tuurin waranna ma tuurin qofna seef lama dhicin abuqilaabaa u jawaabay wuxuu yidhi maxaad u malaynaysaa buu yidhi yaa muslim adoo nin caalima ah, haddii nin jaahila ah ku arka adiga oo calankii sida dagaalka ku jira bimujarad wujuudig maxaad u umalaynaysaa dadka saamaynta uu ku yeelan karo hadalkaa markuu yidhi kadib wuxuu yidhi dabcan soo isma dhahayaan buu yidhi dadka markay arkaan muslim inay saar oo meeshii taagan alla leeha maanta muslim baa soo baxay oo goobtii dagaalka jooga isagaa dagaalamaya soo dadka ku fayli maayaan haa soo lagu sabcin maaya haa haddaba ogow buu yidhi dadka meesha ku dhintay adaa sababa haddaadan maanta meesha aadan joogteen adiga saa ma dhacdeen oo halka muslim ooyin la dhaqaaqay uu yidhi waxaan jeclaada maalinkaas inaanan maalintaa mowqifka aanan sheegin weli bal xataa abu cabdullahi bn cumr wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahy fii dalika zamani cid ka fadli badan cilman wa taqwan waracan maba jirin buu leeyahy ilaa marka dambe uu yidhi mawduuca baan sameeyey markuu yidhi kadib buu abuu qilaaba intuu la hadlay wuxu yidhi in hiya ilaa fitnatuk tudilu biha man tashaa horjoogga aad hor joogtay dadkan oo aad u noqotay aad horyaalka aad u noqotay adaa sabab u ah buu yidhi mashaakilkaas inay dhacaan arrinka kale wuxuu yahay baraaruga mudan markii fidno ay dhacdo ama dagaallo markay dhacaan waxaa loo baahan yahay hobsiima hal la siistaaye in horta la hubiya maxaa yaele wararku aad bay u badanayaan maantana waxaan ku jirnaa casri akhbaarta oo waxay dhihi jireen wayaatiika bilakhbaari man lam tusawidii qof aadan wax u dirsanin oo sahay aadan siin warkuu keenaya waxaan maraynaa waqti qofka mobilkiisa markuu furo information baa ku jira internetkiisa markuu information baa ku jira gidaarada information ay ku dhigan yihiin information waxaan marayna waqti i baa la maraya hadalladasay u baxayaanna nin walbana wuxuu rabaa si uu qura' fara badan u helo ama cala aqal facebookiisa dad badan uga soo xirmaan ama uu u helo atbaac fara badan oo twitterkiisa iyo meel walba uu warku faafinayo su u helo dad fara badan waa inuu sheega war un aan jirin maanta waxaa dhacay maanta waxaa la dilay maanta waxaa soo socda idan waxaa lainooga baahan casrigan marka la gaaro wax lagu magaca scrutinizing inaan hubiyo horta khabarka kan khabar saxa ah miya mise sax maaha waxayna samayn jireen dadkii hore walidaalika cumar bn cabdilcaziz raxmat ullahi calayh wa radia allahu canhu ardaa nin baa u yimid wuxuu yidhi hebel wuxuu kaa sheegayay moogta cumar baa wuxuu yidhi niyahu hadalkaad ii keentay waan u kurgelayaa buu yidhi laba mid un noqonaysa inaad run sheegaysid ama inaad been sheegaysid haddii aad tahay buu yidhi qof isagu run sheegaya ama been sheegay haddaad tahay ama haddaad been sheegaysa biir waxaad la mid tahay qowlkii ilahay wal in ja'akum faasiqun binaba haddaad run sheegaysan hamaazin mashaain binamiin baad tahay labadan umid baad tahay buu yidhi haddaad doontiin waa iska kaa cafinaynaa barkood alcafiya almu'miniin idin waxay ka mid tahay dadkii hore waxay samayn jireen in hadallada la hubiyo oo bimacnaa aan layska degdegin walaki cumar khadaab suuqa waxaa laisla dhex maray nebiga haweenkiisii furay wuu furay markii meelaha la dhex maray cumar khadaab wuxuu yidhi intuu albaabka u istaagay yaa rasuulallah su baan ku weydiiyey aطallaqta nisaa'ak haweenkaaga ma furtay markaasuu yidhi maya intuu albaabka albaabka soo istaagay alma- almasjid buu wuxuu yidhi waxaa idiin sheegaa dadow rasuulka sal alla alay slm haweenkiisa ma furin qofkii hadalkaa soo celin ha iska jira buu yidhi kadib wuxuu ku dul aqriyay qowluhu jala wacala waida ja'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi walow radduhu ila alrasuuli waila uli اlamri minhu lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum walowlaa fadl اllahi ila aakhiri اlaaya iyo wixii la mida oo markaa culimmada amaba aayadda baabkaa markaa ku soora idan waxaan rabnaa marka hubsiimuhu isagu ahamiyaddiisuu leeyahay bal waxaa la rabaa khabar kastana lama sheego xataa abu hurayra axaadiid alfitan wuu qarin jiray baa layidhi culimmada waxay aad iyo aad dadka ugu dardaarmi jireen in carabka aad iyo aad loo ilaaliyo markay fitantu ay u badato maxaa yeel carabku nebiga sal ly slm intuu ka dardaarma ayaa badan oo waxaa laga yaabaa inuu ninku iska yidhaahda kelimad aanu maanta u aaba yeelaynin laga yaaba kelimadaasu inay sabab u noqoto inuu naarta ku dhexshado salawatu rabbi wasalaamu calayh culimmada waxyaabaha ay dardaarmeen waxaa ka mida marka fitantu ay badato ama securitygu markuu bato in aamuska aad iy loo badiyo maxaa kulamaa la aamuso oo qofkii aad aad uga feker kelmadda uu leeyahay oo aanu ku degdegin waxay u badan tahay in ilaahay subxaana wa tacala zalal fara badan oo ku iman lahayn inuu marka uu ka badbaadiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha culamada dardaarman culamadu waxyaabahay ka dardaarman waxaa ka mid a ah, in xataa shucuurta dadka in aad iy loo ilaaliyo idan manhajkooda waxaa ka mid ah cinda atacaamul maca alfitan say samayn jireen haaulaai ala'ima oo hadda aan hadda ka hadalnay inay samayn jireen wax lagu magacaaba warac way ka dhowrsanaan jireen waracaasuna dhowrsiyood buu ku yimaadaa haabit albunaani in markii uu hadlay buu wuxuu yidhi labithu fii fitnati ibni zubayr intii dagaalkii ibnu zubayr uu socday waxaa dhacday buu yidhi toddobo sagaal ilaa sagaa ilaa sagaal sano ayaan meesha joogay buu leeyahay amaba maalmood intii wax ay jireen cidna wax ma weydiin information kalena ma raadin jirin buu leeyahay information kalena ma raadin jirin idan culimmadu waxay samayn jireen in la isku taago ninka madaxda ah oo aad og tahay inuu markiiba khabarkaaga keenayo in la isku taago tayaar isagu aad og tahay oo ah marka maamulka markaa jiro waxay ka mid tahay fitanta culimmada dadka igaga digi jireen macnaheeduna maaha in baatil laga aamuso maaha in dulmi laga aamuso maaha wax walba waxay leeyihin masaar marka lagu soxo maxaa yeeley kelmaddan adiga aad leedahay inay meel kala dhacda laga yaaba qise waxaa dhacday imaam zuhri uu warinayo wuxuu yidhi curwa ayaa wuxuu ii sheegay misr ibn mahrama nin wuxuu ahaa very talkative oo critic ah, nin hadla ee dadkana naqdiya mucaawiya mucaawiya abcan arrin buu u socda arrintiisii baa la siiyey waa loo dhameeyey waxbaa loo saxiixay kadib mucaawiya hadla wuxuu yidhi misrow iirama hadli karnaa markaasuu yidhi ha mucaawiyana waa amiir miswarna waa nin caalima laakiin noocan ma waa critic wuu hadlayaa waxbaa khaldan waxbaa saana waxbaa saana naqdi buu wadaa dabcan waana og ninka markuu kursiga ku fadhiyo ma jecla in wixiisa laga hadhadlo mucaawiyana uguma sii jirtaba waa nin de culayskiisa leh oo ixtiraamkiisa mudan oo beena laga faafiyey ilahi subxana wa tacalana khayr uu ku sheeg yani ilahi subxana wa tacalana khayr uu waafajiye wey dadkuna khayr ay ka sheegeen ahlusunna waljamaca wula hadlo wuxu yidhi mis hore waxaan ku weydiiyey iiga warran buu maxaad dadka madaxda uun baad carabka ku taagtaagay iiga warran buu markaasuu yidhi may iga daabiro mawduuc hagala hadlin hadda xafiiskaagaan joognaa mawduuc laga hadla maaha ee wax kale aan ka hadalno wuxuu waad igala hadlaysaa bir waan u baahan gaar ahaan waxaad aniga iga sheegtay haddaan mucaawiya ah wuxuu yidhi isagoo hadlaya waa miswarka waa hadalka uu sheega zuhri wax alla wixii pointi ah ee aan ku haystay buu yidhi oo siyaasi ah maalintaas meeshaan ka sheegay buu uma qarin hadalkaa markuu yidhi kadib mucaawiya hadalka qabsay wuxuu yidhi niyahu anugu bini aadam baan ahay dembina kama fogi laakiin waxaan ku weydiiyey maamul baan hayaa dowladna waan hayaaye wanaag fara badanna waan leeyahay haddaanahay mucaawiya wanaaggayga ma sheeg buu yidhi ilaan qofka markuu hal wanaaga uu sameeyo bicasharati amhaaliha dunuubtase qofka markuu dembi galo ummaddan dembiba waa loo qoraa laakiin markuu wanaag sameey maxaa loo qoraa casharaat alamhaal ummadda intaasaan u qabtay oo waxaasaan sameeyey oo horumarkaasaan gaarsiiyey intaan ka dhacay waxaan baan sameeyey ma ii qortay buu yidhi mase haddaad miswar tahay dunuubta unbaad qalin u haysataa ee qoraysaa wanaagaygana shaqadaada maha miya markaasuu wuxuu yidhi wuu u raaciyay wuxuu yidhi maa tadkur ila dunuub miswarow dembi ubaad xusuustaa miya mucaawiya marka ilaahay amarkiis markii uu hadalkaa u dhammaaday kadib mucaawiya hadalka wasiibada wuxuu yidhi miswarow dembi walbo aan ilaahay ka galay waan ictiraafsanahay buu yidhi mid kastoo aan shacabka aan ka galay laakiin wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey ma jirtaa buu yidhi adiga haddaad miswar tahay in ilaahay kugu ibtaleeyo dunuub adiga kuu gaar ah oo aad jeclaan lahayd in ilahay subxana wa tacala kuu dhaafo markaasuu yidhi haa haddaba wuxuu yidhi haddii adigoo miswaro caalima aad dembi gashay anna mucaawiyaanha dembi aan galay maxaa adiga dembigaaga in la dhaafo mudnaanta siiye kayga inaan la dhaafinna aan mudnaanta aanan siin leesh adiga aad u leedahay yaa rabbi kfir lii oo aad rajaynaysa in dembigaaga la dhaafo anoo mucaawiyana rabbi kfir lii haddaanna inaan lay dhaafayn cidda mudnaanta ku siisay baan u baahanay inaan ogaada buu yidhi markaasuu hadla wuxuu yidhi miswarow i dhagayso ilaah baan ku dhaartay waxa aan ummadda u qabto oo wanaaga iyo waxaan ummadda gaarsiiyey oo horumar ah ayaa kun jeer ka wanaagsan waxaad adiga dadka u qabatid buu yidhi ilaah baan ku dhaartay haddaan mucaawiya buu yidhi haddii laba arrimood lay door geliyo oo la tan iyo tan kala doora midda wanaagsan baa doortaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waxaanse ku faraxsanaha buu yidhi inaan ilaahayna doortay oo wax kale aan ka hormarinayn waxaan ku faraxsanaha buu yidhi haddaan mucaawiye ahay inaan haysta diin ilaahay subxana wa tacala camalka uu ku aqbalayo waxaan ku faraxsanaha haddaan mucaawiye ahay in ilaahay subxaana wa tacala xasanaadka uu siiyo jaza inuu siiyo abaal waxaan ku faraxsanaha buu yidhi in ilaahay subxana wa tacala wax kasta ii dhaafaya laakiin misarow aduu warkaaga wuu batay wuxuu yidhi misarow hadlaya zuhri buu u sheegay wuxuu yidhi wuu ila dooda buu yidhi ilaa uu iga dood badiyay buu yidhi igoma waxaad moodaa maskaxdii inaanay ku jirin ninkan bini aadamka ah meel kastuu gaarsiisan yahaba inuu khalad uu ka dhici karo ilaahay subxaana wa tacaala maalin inuu yidhaahdo allahuma kfir dembigiisana la dhaaf walaalika hadda ka hor markii sida uu tilmaamayo axad ala'ima wuxuu leeyahay shuqayq baa wuxuu yidhi axad ala'ima meel buu joogay markaasuu xajaaj waa sidan xajaaj waa sidan wuxuu nin waxaan ku weydiiyey xajaaj soo laga miyaa maalin maalmaha ka midi ah inuu yidhi allahuma kfir lii lahu ila dembigayga dhaaf kadibna dembigiisa la dhaaf wamaa idriig maxaad ugu mashquulsan tahay bu ninkan sheekadiisa ka baxa idan waxay ka mid tahay waxaan u baahannaha wey nacam in fidna la kiciyaaye macno ay samaynaysaa markaa ma laha maxaa yaele damiin bay u baahan tahay in la bakhtiyo wayna adagta waxaa habboon marka mar walbaba in laga shaqeeyo wixii nabada dadkuna runtii marka mawduucan la soo celeliyo way dhibsadaan gaar ahaan qofka marka uu uu hami siyaasihii ku jiro amaba noocan ma mawduuci kaga qufulan tahay in laga hadlayo ma jecla laakiin xaqiiqdu iyo boogta waxa ay tahay waa sidan in la dhayaana u baahan abu rashid wuxuu yidhi reer basra ama nin reer basra ah ayaa wuxuu yidhi cabdullah ibni cumar wuxuu yidhi niyahu waxaan ahay waxaa ii soo diray adeega aanu ahay amaba farriin wadaan ahay nimankii reer basra ah ayaan ka socdaa waynu ku salaamayaan laakiin waxay ku weydiinayaan su'aal oo su maxay tahy waxaan rabaa inaan tilmaanno dadkii hore carabkooda say u kontarooli jireen su-aashu waa maxay cali iyo cumaan waa laba ninoo is haysta waxay isku haystaan iyo waxaad ka dhihilayd baan laba isku dhac waxay ka wada wuxuu ka wadaa taariikhdoodii hore cali bin cumaan dagaalkii dhex maray horta wax nooga dheh markaasuu yidhi ma su-aal kalaad iyo wadaabiyo markaasuu yidhi maya ama reer basraa ku soo dirsaday just for the sake inaad iga heshid information la xidhiira cumaan iyo cali markaasuu yidhi maya wax kale uma socdo markaasu dadki intuu la hadli wuxu yidhi ninka kan saa'idiisii wixiisa u diyaariy oo diyaargareeyo markaa ii diyaargaree buu yidhi markuu meesha u yimid oo ninkii la soo diyaariyey saa'idiisi uu wato gaadiidkiisa loo diyaariy wuxuu dadkii ku soo dirsa adeegahaad u ahayd salaan iga gaarsiiy waxaadna ku tidhaahdaa tilka ummatun qad khalad laha maa kasabat walakum maa kasabtu walaa tus'aluuna cama kaanuu yacmaluun ummaddaasu tagtay waxay la tagtay la tagtay idinna waxaad la timaadaan baad leedihiin waxay hore u sameeyeen cid idin weydiinaysa malahan farahayda ka bax bimacnaa waa maxay waxaa jira mawduuc wax kasta lagama hadlo not everything deserves to be talked about wax kasta in laga hadla maa oo bimacnaa mawaadiic waxaa jirta ahamiyaddeeda aanan lahayn laakiin focuska la saara maxaa ummadda u dana maxaana runtii uh, faa'iida ah waxayna ka macnaha shariig uu dhihi jiray ibraahim ibni adham baa waxaan weydiiyey wixii dhex maray cali iyo mucaawiya intuu ooyin la dhacay buu wuxuu wuxuu yidhi niyahow ooyinta uu la dhacay buu leeyay ibraahim ibni adham waxaan ka shallaayey inaan su weydiiyey kadib uu intuu hundhursaday buu yidhi madaxa kor u soo qaada markaasuu wuxuu yidhi inahu man carafa nafsah ishtagala binafsih qofkii isaga isgartay isagaa isku mashquulaya qofkii rabbigii garta rabbigiibuu ku mashquulaya war waxaanaad ku mashquulaysaan iyo afar labaatanka saa bini aadamkaanaad ku mashquulaysiin faraha kala baxa waxayna dhihi jireen waa ay samayn jireen dadkii saalixiinta laga yaabo ninka webka iska leh iyo ninka isagu diraya massajka diraya ama ninka isagu whatsappka diraya ama ninka facebooka kusoo qoray ama ninka maqaalka jariidada kusoo qoraya rugniga kule laga yaaba inuu kelmad yidhahdo ama sheekha muxaadare inuu kelmad yidhaahdo kelmaddaana ay keentay in dhiigag fara badan ay ku daataano dad fara badan lagu baabiyo ummado ay ku barkacaan way dhici kartaa walidaalika dadkii saalixiinta maxay samayn jireen kelimadooda waxay ahayd under control waa la ilaalin jiray iska hadal mahayn qofka inuu iska hadaaqamaa culimmaduna way tilmaameen macaanidaa waxa ku soo arar wuxuu leeyahay huwa macmed cabdillahi bni cukayn aljuhani wuxuu ku yidhi laa uciinu calaa dami khaliifata abadan bacda cuhmaan hadal buu yidhi sidii cuhmaanba loo dilay waxaa igu ballan ah inaanan mar dambe kelimad aanay iga tegin anoo qof kale in lala dagaalamo ama la dilo ama dhiiggiis in la daadiya ka talinayay kama talin doon hadda kadib nin baa intuu la yaabay wuxuu yidhi waxaan ku idhi macbadow cuhmaan in la dilay ma ka dambaysa qofka khaladaadka u gala haddii la sheegsheega maanta dhan waxay taa ka dhigan tahay anoo qofkii ugu kaalmeeyey in la dilo maxaa u sheegsheegaya buu yidhi waxaa laga yaabaa maanta eh, waxyaabahaadna arkaysaan alrabiic alcarabi ka dhacayo meel kasta ka dhacayo idaacaadku waxay ka guteen boqolkiiba sagaashan anuu ka hadli mayna waxa dhacay sax miya min khalad oo qof kastoo caaqil oo dareemi karaa waxa ay tahay iyo in ummaddu culayska inay iska qaadda iyo dulmiga inay iska celisaay meesheeday leedahay laakiin inta fadaa'iyaad maanta furan iyo inta e, wasaa'il alitiصaalaat e, ee maanta furan inta dadka ay ku xiriiraan maxay maanta ummadda ay baday wax la taaban kara waxayna ka mid taha waxyaabaha ee ma aragtay culimmadu aad aad ugaga digi jireen walidalika xudayfa wuxuu yidhi markuu ogaaday in cuثmaan ibn cafaan la dilay xudayfat bnu yamaan wuxuu yidhi allaahuma alcan qatalatah wa shutaamah ilaahayo raxmadda ka fogee ciddii ka dambaysay dilkii cuثmaan iyo dadkii aflagaadada u geystay allahuma ina kuna nucaatibuhu wa yucaatibuna nacam ilaah way jirtay inaan cusmaan aanu dhaliili jirnay isna uuna dhaliili jiray faittakhaduu dalika sullaman ila alfitna hadalladii aanu lahayn oo ah is-aaddii aanu is-eedaynay unbay dadku waddo ka dhigteen ilaa la dilay allahuma laa tumitum ilaa bisuyuuf ilaahu dadka cumaan dilkiisa ka dambeeyey aflagaan dayn jiray ilaahu qoladaa iyo indhaha ruuxda ha ka qaadan ilaa in seef lagu dila mooyaane waxay ka mid tahay waxyaabaha e, culummadu ay tilmaami e, in markaa lagu baraarugo ay tahay nacam walidaalika waxaa laga yaaba kelmaddu inay dhib keeni karto shaahiid waxa u noqon kara rashiid alkhabaaz wuxuu yidhi mawlahaygii baa raacay makaan aaday buu yidhi maka marka la aado abcan dabcan dadku waxay xiiseeyaan in meesha lagu tukado oo beytka ilahay la tawaafo deris baa la noqona buu yidhi maalima almaha nin socda ayaa u yimid markaasuu sufyaan la hadlay wuxuu yidhi abaa cabdillaah maanta waxaa yimid nin lagu magacabo xasan iyo cali labadana waxaa dhalan waa ilmo saalax buu yidhi markaasuu yidhi xasan ibni saalix cali ibni saalix miyaa yimid halkay marayaan itusi buu yidhi markuu dawaafkay ku jiraan ana ku tusaya buu markay soo maraan oo bidaantooda ay muuqato farta igu fiiq bir waxaan rabaa inaan la hadlo mid baa soo maray wuxuu yidhi kan waa cali waa mid kalaa soo maray wuxuu yidhi kanna waa xasan isna sufyaan intuu isay waayin bu wuxuu yidhi ninkan cali soo maaha waa nin ree aakhara ah yacni waa nin adduunyaba shaqa ana ku lahayn oo aakhira ninka kale soo maaha waan dhiig dhiin dhiiga dhiigya cabyaho oo isagu savage ah inuu dad dila mooyaane seef uunbuu wataa buu yidhi qalbigiisana wax buuxinaya male aan ahayn inuu dad dila mooyaane kadib nin ayaa markiiba meesha fadhiyey warka ilan jawaasiista ilaaha badiyey maa allah akthar min almusaliin fi bilaadi اlmuslimiin jawaasiis way badan tahay mar mar walba jaasuus baa jooga black oo dhar ah hadalkii uu dab caligi uu dhagta ugu sheegay waa caligii la ammaaniyay buu u sheegay kadib uu iska dhaqaaqay sufyaan oo digdiglaynaya soo galay markiiba wuxuu bilaabay inuu salaamo ee caligu yidhahda keef xaalag iyo wixii la mida cali baa lahadle wuxuu yidhi waniyo abu cabdullaahi wa sufyaanu nin culus baa tahay laakiin waxaan ku weydiiyey shalay walaalkay waxad ka sheegtoo maxaa kuu geystay bu yidhi inaad tidhahdo soo ma ogeed buu yidhi iyada ah haddii ay gaartay ibna abi jacfar in lagu soo ciddiri doono lagu dili doono wuxuu yidhi sufyaan baan arkay buu yidhi uu yidhi aanu ka fiirsan isagoo aad iyo aad waga gariiraya ee leh astaqfir allah astaqfir ay shumeen nin caalimay culayskiisa le sufyaan in la qiyaasi kara maaha lakiin kelimadda kamuusan fiirsanno nina wuxuu yidhi waa ahlu aakhira nina waa ahlu dunya laakiin dadka umarada ah iyo dadka madaxda kelimadaasu waxay ka mid tahay kelimaadka aanan sahlanayn maadaa ku dhiiran karin in madaxa in hadal ku bimacnaa qofka mu'minka ah inuu hadalkiisa uu miisaamo kelimad waxa ka imanaya aadan ogayn oo dhiiggaaga inay daadinaysa aad og tahay inuu qofka uu ku hadaaqtaba maha qofka intuu is ilaalin kara inuu is ilaaliyo wey cabdiraxmaan ibn yaziid ibn jaaber wuxuu yidhi safar baan waxaa la garay rajaa ibn xayawiya caada waxaad culummadu iskama hadlaane markiiba diin baa laga sheekeeyey buri kadib waxa laga hadlay ilaahay subxana wa tacala nicamtan ah, tirada badan oo innaga noogu galladaysay yaa ugagama hadnaqay su la isweydiiyey buu yidhi markaasaa baa hadla wuxuu yidhi wallaahi maanta qof ilaahay niamtiisa ugama hadnaqay inaanu jirin marka mahadnaqa sidaan innaga u fahamsannahay ma alxamdulilahi keliya maaha mahadnaqu in nicmada iyo waxa ay mutaysato in lala yimaadow hadalkaa markuu yidhi kadib wuxuu yidhi nin baa naga dambeeyey markii rajaa hadalka uu lahaa oo mara ku daboolan oo gadaasheenna fadhiya hadalkeenna dhuuxayo o dhegaysanaya intuu gadaal ka saalay wuxu yidhi walaa amiira almu'miniin amiir almu'miniin xitaa ma waxaad leedihiin ilaahay subxaana wa tacala kuma mahadnaqo markaasuu yidhi wamaa dikru amiiri almu'miniina huna oo maxaa sheekidiisa meeshan keena buu yidhi inama huwa rajul min annaas dadku ka mid yahay mar haddaan nidhi laa axada yashkuru allaha jala wacala calaa nicmati cid ilahay uga mahad noqdo male haddii la yidhi amiir muminin number one buu ka yahay maxaa sheekadiisa keenay why should be segregated maxaa gaar loogu sheegaya hadalkaa markuu yidhi kadib sheekadaan iska wadana buu yidhi rajaa ibnu xayweya waa nin caalima gadaal buu milcisaday ninkii waaba lawaayay maba jooga ninka hadalka hadda weydiinaya rajaa nin aad iyo aad u dhug badan oo caqli badan buu ahaa wuxuu yidhi dadow maanta we are intrapped waana la hayaa kolley warkeenii tegi xaggaaba u gudba haddiina la qabto dhaar aan u qabanna buu dhaar ma dhahdeen ma dhihin ma aragteen ma arkin adiga marka yurub layska dhiibay waxa la sheega oo kale wey wallaahi billahi taala ma arkin ma dhicin ah, ah, waxaas ma dhicin ma dhicin micnaha hadda waxaan haynaa dadka markay meesha noogu yimaadaan oday soomaaliyeed baa la wareysay interview lala galay waxay adeer goorma dhalatay wuxuu yidhi soddonka february baan dhashay adeer februarina soddon kuma dhammaato ninkii u turjumay wuxuu yidhi adeer february soddon kuma dhammaatee ninka wuxuu ku leeyahay ha ka fiirsada odayga wuxuu yidhi taas waa toodii laakiin teena noo qarweyo soddonka inay ku dhammaato dhaarna waan raacinayaa buu yidhi waxay ka mid tahay badxadaygi nin oday isna waa soo tahriibay liiska ilaa l waxaa uu qoro wuxuu yidhi maxaa ku timid maari diyaarad miyaa ku timid foomkia laga buuxinay wuxuu yidhi ratiba ay keena adeer war meeshan qudba shimaali baa dhaa north bor ratima soo maray u qor u qor ratiba ay keena buu yidhi waa u qoranta ilaa l-aan adayga waa loo bahay marka rajaa ibnu xawiye taladaa ku caddaatay taladiiaa ku caddaatay shanigiisa ma sahlana wuxuu yidhi waa nala dhaarin doona aan u qabanna waa nin caalima ah, maxaa yaele lakiin shanigan eh, marka laga fahmaayo ninka caalimka inuu been sheegay waad fahmi doontaa sababtu saa u sameeyey hala dhaarta buu kadib in yar markii la joogay ayaa loo yeedhay markii loo yeedhay ba waxa layidhi amiir almu'miniin waa loo wadi kale raja baa layidhi niyahow su-aalaan ku weydiinaynaa baa layidhi markiiba investigation baa lala galay taxqiiq waxaa layidhi intaad wadada soo socoteen baa waxaad ka sheekayseen dadka ilaahay u mahadnaqay iyo dadkaan ilahay u mahadnaqin marka su-aal baan ku weydiinaynaa waxaad tilmaantay baa layidhi in amiir almu'miniin uu yahay rajul caadiya amiir muminiinka waraysanaya oo ilaahay subxaana wa tacala aan u mahadnaqin hadalkaa ma tirin markaas yidhi ma dhihin hadda rajaaga waa tiray ma dhihin ma dhaaranaysaa waan dhaaranaya allah ha waan dhaarta dhaartii buu ku xidhay marka wuu u dhaartay saddex jeer buu u dhaartay raggii kalaa la soo qabtay iyaguna dhaar bay mareen ninkii marka warka sheegay maadaama proof aanu hayn kelmadduu maqlay digdig buu yidhi rajaa ibnu xawiyeen wuxuu isa waa nin caalima ah arrinka wuu ka baqi doona wuxuu dhihi doonaa waan iri hallay cafiyo wuxuuna ogahay rajaa haddii hadalkaa uu ictiraafto in qoorta laga goynayo lan arrinku ma sahlan amiir weyn baa la hor fadhiyaa kadib buu ninkii waxa layidhi haddaba kaale adaa been sheegay waa la qabtay toddobaatan jeedal baa lagu dhuftay rajaa oo socda ayuu wuxuu arkay ninkii dhiigaya oo meesha fadhiya ninkii baa intuu hadlay wuxuu yidhi rajaa nin caalimaad ahayd nin ahlu diinaad ahayd ma maantaad been sheegaysaa wuxuu yidhi dhiyahow in adiga aad dhiigtid baa ka sahlan buu inagii qoorta laygoyn lahaa meeshaana fadhi buu yidhi arag bimacnaa in adiga lagu garaaco ayaa waxay ka sahlan tahay in aniga kow laga siiyo waana run waxayna ka mid tahay muwaasanada culamada ay sheegeen haddaba marka waxaa dhacda marka rajaa intuu noolaa arrintaas buufis bay gelisa marka mar kastoo sheekeynaya wuxuu yidhi ninkii dharka madoobaa fadhiya ma fadhiya afarta geesu iska fiiriya shaah buu cabi raaxib alkisaa saaxib alkisaa buu ku waash waana muhiim maxaa dhar cadku way badan yihiin waa aragtay nin baa iska ka daba kacaya maanta dhan mar kastoo dawladda ay jirto nin bay hadda ka hor buufis ku rideen waagii dowladda waa la waalay mar walba waxaa leeyahay shalay meeshaasaad joogtay maanta meeshaasaad joogtay waliyaalika dadka ugu badan ee yurub jooga buufiska waxaa ku rida markay dowladdu ay dabakacay ku samayso marka wuxuu sameeyey inuu dowladdii iyo kacaankii jiray iyo hanti wadaagga taageersan hore inu muujiyo kursi dheer buu soo gatay oo lamnkaas gaaree gurigan meeshuu ka duleeliyay ninka uu islahaa waa jaasuuso dowladdu la shaqeeya meeshuu ka duleeliyey mar walba wuxuu le hanti wadaagga hanti wadaagga ha noolaado wuu maqashiinayaa si dowladda markaa ugu gudbiyo dad fara badan baa saa ku noolaan jiray oo waxay ka mid yahay juz min cayshihim qofka marka la daba kaco rajaa ibnu xawiya waxaa ku dhegay wax lagu magacaaba nambaro aad iyo aad u culus kadibna wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ayna saaxibu hadalkiisa kelmad kasta uu sheegayo idan waxay ka tahay kelmadda qofka uu leeyahay inuu dhiig u ku daato ayay badanta dadkii hore saxaabatu rasulillah sal alay wasalam waxaa dardaarankoodu ahaa inay ka fogaadaan wax alla wixii fidnaa idan innaga dardaarankeenna wuxuu yahay fii nihaayat alkalima hadihi awiila ee lana gaaray salaadii waxaanu isu dardaarmaynaa kow bini aadamku runtii kama badbaado fitanta lack of security meel kasto ay jirtaa laakiin kelmad adiga lagaa qaaday ee loo geeyay nin muslim walaalkaa yaanay dhicin iyadoo kelmaddoona aanay ahayn kelmad khayra in hadalka aad leedahay aad ka fiirsatid laga yaaba kelmadaad maanta tiri oo aadan ka fiirsan dhiig fara badan ay ku daato dardaarankaa wuxuu dhacayaa culummada wuxuu dhacayaa dadka ducaadda wuxuu dhacayaa dadka siyaasiyiinta wuxuu dhacayaa dadka indhaargaratada muthaqafiinta dad kasta ninka wax qora iyo kan wax sheegaba bimacnaa kelmad la sheegaayo dhib baa ka iman kara waxayna ka mid tahay inaha loo baahanya in xoogga la saara si amniga ammaanka loo sugo nasal allah jala wacala an yarzuqanii waiyaakum biاlamni waalamaan والسلم والسلام في حلنا وترحالنا إنه جواد بل رؤوف رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ جزاه الله خير الشيخ محمد insha allahu tacaala wixii su-aalo ku saabsan mawduucan sheekh waa la weydiin karaa sheekh cali waxaa sheegtay alculamaa safinatu nuux horta su-aalaha insha allahu tacaala ruux waliba ama dadka diyaarsada su-aalaha berrintaa la siin doonaa waqti dheer insha allahu tacaala haddana sheekha su-aalo ku saabsan mawduuca waa la weydiin karaa eh, sheekh cali waxaa sheegtay alculamaa safidatu nuux culammadu inay yihiin doontii nebi nuux oo lagu badbaadayo laakiin caamadu waxay aaminsan yihiin waxay leeyihin hadda eh, culimmadii iyagaa dadka leynayo oo maxaan ku dhahdaa eh, maxaaba iyaga doontoodii loo raaco oo la isku hareereeya iyagaaba hadda qorigii wato oo dadka laynayo marka waa su-aalo dadka isweydiiyaan badanaaba Eh, bismillaah calaa barakat illaah anuu kolley caalim dad dilaya ma arkin laakiin marka hore ayaa liiska wuxuu u baahan in la kala shaandheeyo haddii nin walba c v iska soo qaato oo caalim uu ku dhiiban yahay ama uu yidhaahdo waxaana nin ahlu diina waxaan doona yeelayaa taa u baahan horta in la kala shaandheeyo horta liiska safiinatu nuux kuraasadeedu waa xadidan yihiin waa limited series kursi walboo iska fadhiisa maaha yaa u qalma whois qualified inuu dhex fadhiiso safiinatu nuux horta taa in laysla meel kadibna haddaan aragno qofkii u cuntamay inuu qayb uu ka noqdo ama doontii nuux inuu fuulo haddii la arko inuu qofka uu sameeyey khalad marka aan isweydiina su-aasha laakiin kow waxaa ah horta waa kee ninka caalimkaa meeshaasaa kaga bixi laha su-aasha insha allahu tacaala meeshaasaan ku joojinayna insha allahu tacaala dadka su-aalaha qabana berito yaa laga jawaabi doonaa wixii su-aale insha allahu tacaala waraaqahan ha ku diyaarsadeen sheekh cali doctor cali jazah allahu khayran ilaah subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo adinkuna aad baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan waad usoo xaadirteen waad u dhegaysateen jazakum allahu khayran Eh, berito eh, berito eh, tobanka subaxnimo ama afar saac waxaa jiri doonta dooro ama seminaar wuxuu ka dhici doonaa markas assunna waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata cid alle ciddii dareeraysa waa soo xaadiri kartaa oo waa imaan kartaa lagama celinay insha allahu tacaala laga faa'iidaysto ha la yimaado culimada badankoodna way ka qayb qaadan doonaan haddii ilaahi subxaana watacaala idmo waa siminaaro waa dooro culimadu isweydaarsan doonaan wax badanna waa laga faa'idi doonaa insha allah allahu tacaala jazakum allahu khayra wasalaamu allahu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu